ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin ay sii baxaysa talaada ayaa soo gelayso taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xogoraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaraxiyo miinooyin iyo bambaano gacmaa iskugu jiro oo ka dhacay qeyba ka mida ah magaalada muqdisho caawa iyadoo lasoo warinayo in sidoo kale ay dhaawacyo ka dhasheen qaraxyadaasi wararkii ugu dambeeya aan idiin soo gudbin doonaa oo ku saabsan qaraxyada caawa qaybaha kamid mida ah magaalada muqdisho ka dhacay sidoo kale waxaad barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaan iyadoo xaalka magaalada muqdisho uu deganaa bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa kordhay toddobaadkan falalka amni darro xilli amaro ay soo saareen laamaha ammaanka ay ku mamnuuceen xirashada shareerka cimaamadaha iyo koofiyadaha haddaba waxaan eegi doonaa caqabada ka dhalan karta mamnuucidda hay-adaha ammaanka ay mamnuuceen dharkaas ay xirtaan dadka qaar in maanta yani hay-adaha amniga eh, lagu tuhmo ama eh, lagu tilmaamo inay ka shaqaynayaan waxyaala dadka iyo dalka iska horkeenayo haddii arrintaan sax tahay oo jirto waa mashruuc lagu horyaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dagaalka uu kula jiro eh, kooxdan caqabada ku ah nabadda soomaaliya waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan ciidamo ka tirsan s c khaatuma ayaa dagaal waxa uu maanta ku dhex maray deegaan waa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo khasaaro dhimasho iyo dhaawacba lah ay ka dhasheen dagaalkii ku dhex ciidamadaas s a c magaaladaas laascaanood ee gobolka sool qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korno intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kala kalamaan ayaa sidoo kale qaybkaha barnaamijkeenna ah barnaamijkii gaarka ah ee dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanayo kama marna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan sama kuma heshiiyay tina uma cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo mar kale xog ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodiina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha

lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran wadaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilownana waxaa qarax miino oo saraakiil ciidan oo marayay agaarka hotel ramadaan ee degmada yaaqshiid uu kula kacay saraakiil watay gaari saaruuf ah waxaana jira sida la sheegay dhaawac ka dhashay halkaasi lama xaqiijin karo in ay dad ku dhinteen qaraxa halkaasi ka dhacay waxaa qaraxa laga maqlay jugtiisa inta badan xaafadaha magaalada muqdisho waxaa sidoo kale baam gacmeed lagu weeraray korneyl liibaan madaxweyne oo marayay isagana jidka warshadaha waxaana sidoo kale la sheegay in la qabtay ninkii bamgacmeedka ku turay gaariga uu saaraa sargaalkan iyadoo sidoo kale la xaqiijiyey in eh, qaraxan aysan waxyeelo ka dhalan oo ay sheegeen dad goobjoogayaal ah oo ku sugan halkaasi wararka kusoo kordho bamgacmeedkan iyo qaraxan miino ee ka dhacay hotel ramadaan ee magaalada muqdisho waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga markana haddii aynu eegno iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu deganaa xaalka magaalada muqdisho ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay kordhay qaraxyada miino ee lagu xirayo amaba lagu aasayo wadooyinka dhinacooda kuwaas oo lala eegtay qaarkood gawaari ay lahaayeen dad shacab ah iyo shirkado ee ka shaqeeya magaalada muqdisho waxaa sidoo kale lamaha ammaanka ay soo rogeen amar dood badan dhaliyey oo lagu mamnuucayo indhashareerka ay xirtaan haweenka inta badan magaalada muqdisho ku sugan iyadoo sidoo kale hay-adaha ammaanka la sheegay inay mamnuuceen koofiyadaha ay xirtaan dhallinyarada iyo waliba dadka waaweyn waxaa ka dhashay dood iyadoo dadku ay laamaha ammaanka ay ku dhalinayaan habdhaqanka oo sidoo kale la sheegay in gebi ahaanba shareerka iyo koofiyadaha iyo cimaamadaha meelaha qaar lagu qaadayo oo dadka gebi ahaanba ay ciidamadu ka xayuubinayaan dibna aysan ugu celinaynin halka markii hore laga qaadi jiray oo qofka wejigiisa in la garto oo keliya ay hay-adaha amnigu ay ku samayn jireen inay ka qaadaan balse doodaas ee eh, ka dhalatay iyo amni darada soo korortay muddooyinkii dambe ayaan wax ka weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda waa kan isagoo iga warramay Ah, bismillah waa mahadsan tahay eh, xabsada adiga dhegeystayaasha rediyo kulmiyan waa salaamaya dabcan dee magaalada muqdisho eh, runtii waxay gaartay eh, maalmihii ugu dambeeyey heerka ugu sarreeya xagga amniga soomaaliya marka la yidhaahdo waxaa si xoog leh u howlgalay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka hay-adada amniga iskaashanayo waxayna si buuxda ay uga adkaadeen yani ciddii cid kastoo nabadgeliya waxba ka shaqaynaysay laakiin baryahan dambe waxaan arkaynaa in yani nidaamyadii amniga lagu xakameyn lahaa ama loogu hortegi lahaa in dhinacyo kale loo raraayo oo culayska hada soo badanayo oo hada caawa aan kula hadlaayo wax jiraan waxyaalo badan oo hadda dadhacaya ay jiraan marka xaaladaha noocaasa marka laysku soo ururiyo waxaa dadka soomaaliyeed dareemayaan ama gelayaan tuhun ah in yani kooxda caqabada ku ah nabadda soomaaliya ay fursad helayaan inay nidaamka amni amniga ama sistemka duuliga soo dhexgalaan ama shacabka soomaaliyeed oo inta badan dee dadkan aad ugu dirsanaa oo dagaalna kala hortegaya inay maarata dabacsanaan ay ka helaan waana nidaam hadda bilow aan arkeyno oo maalmahan caasimada kusoo siyaadayo inkastoo hadda wax xoog badan oo dadka soomaaliyeed amnigooda khatar ku ah oo saas weynasa jirin laakiin hadda waxaan bilowga ah haddii lasii fiirsado waxay gaari doonaan marxalada runtii meel sare ama aada u baryihii dambe waxaa soo kordhay qaraxyada kooxdu ay geysanaysay marka sidee looga hortegi karaa maxaase keeni karaa inay soo kordhaan Ah, dabcan horta kooxdan caqabada ku ah nabadda soomaaliyeed ee eh, warkooda uu cadaayo wadanka eh, dagaal bay dowladnimada iyo shacab soomaaliyed kula jireen waxyaalo badan oo dalka iyo dadka lagu hormarinayo ay hortaageen dhibaato badanna way geysteen haddana arintii iyo wax ka xun inay sameeyaan dee qorshehay ugu jirtaa laakiin eh, waktiga hadda la joogo dee soomaalida waxay ka wada dheegsan tahay yani bilooyinkii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey aan dhehe yani sida caasimadda iskusoo bedelaysa usoo socotay marka arrimaha noocaana dhacaya waan ku celinaya mar haddaa aragto mashruuc eh, lagu guuleystay in mar kale dib ay soo kacdo laba arrin baa lagu eh, macnayn karaa tan koowaad waa in kooxdan caqabada ku ah nabad soomaaliya fursad u heleen inay soo dhex galaan maarata hay eh, loo u amniga soomaaliya tan labaadna waa in shacabka soomaaliyeed xoogaa ay dowladnimadii iyo systemkii xoogaa ay maaragtay ay dhaliilayaan ama ay maaragtay culays u arkaan marka laba arrimaa marka waxay keentaa marka jabhaduhu inay ku koraan meelaha ay ka dagaalamayaan marka annaga waxaan isleenahay nidaamka noocan oo hadda sidaa u socoto waxaa laga yaaba waxyaalo badan hadda dadka soomaliyeed ku baraarugsana inay jiraan oo qayb ka tahay marka in maarata wax badan la fududaynaayo magaalada waxaa ku sugan ciidamada ugu badnaa runtii ilaa almasti labaatan kun in ka badanaa joogto waa meesha keliya dowladda xoogeeda ay ku shaqayso waa gobol keliya ee boliis iyo nabad sugid iyo military iyo ciidamo kala duwan ay ku sugan yihiin suuragal ma aha wax dadka soomaaliyeed u cuntamana ma aha wax la dhegeysan karana ma aha xaafado isku muuqdo oo la qorsheyn karo oo system kasta loo agaas heshiimi kara ashkiirti fadhiya ama ammaan guud laga eh, xaqiijin kara in eh, nin baxsada oo maarata baldambeeyada noocaas geysanayo eh, magaalada uu ka sameeyo oo waxaan isleeyahay wax oo moogta u baahan waa in la baaro marka waxaan rajaynaynaa amniga in qorsihii ay wax ku wadeen wax badan ka bedeli doonaan dadejin doonaan qorshayaal waxaan lagu hortegi karo ama lagu istaajin karo taas waxaan isleeyahay hadday xaqiijiyaan waxaan isleeyahay amniga meesha uu joogo waa kasii dhaqaaqi doonaa meesha ugu sarraysa gaari doonaa ama haddii laakiin dabacsanaantan iyo sida hadda wax ku socdaan iyo sida hadda hadda wax loo fududaysanaya ay noqotona yani culays badan baa magaalada wajihi doontaa eh, caqabadu xaggee ka jirtaa marka ma dhanka hogaanka mise xaggeed isleedaha mise ciidamada howlgalaya eh, dabcan horta eh, markana ku celinayaa qorshaha hadduu kaa hallaabo wax ku hagaagayo oo saxa ma jiraan magaaladani labaatan kun in ka badan oo ciidamaha ayaa ku sugan dowladda soomaaliya taliyahooda nabadsugidda hadday noqoto iyo kan booliiska noqdo iyo kooxwa ciidamo kale oo aada fara badanba waxay inta badan yani ka shaqeeyaan waa caasimadda soomaaliya marka caasimadii soomaaliya in eh, weli lagu eh, gorgortamayo ama laga hadlaayo eh, xaaladooda amni ama xaaladooda maaragtay badqabka bulshada waa nasiib daro marka waxaan dhihi karnaa ama aan aan u tiirin karnaa inay jiraan yani hay amniga oo baryahan dambe inay daaleen waa macquul inay wax unbaa jira waxay taa ma garanin laakiin waxay u baahan tahay anigoo inkastoo ayda amniga ka tirsaneen yani si hoosena aan ula socon haddana waxaa shalay wax u baahan waaya in dib loo baaro eh, si hoosena maaragtay eh, loola falgalo barihii dambe waxaa jiray in ay ciidamada ammaanka ay shareerka iyo mamnuuceen koofiyadaha iyo cimaamadaha eh, dadkuna ay aada uga cabanayeen arrinkaas bal ka waran amnigu muxuu ku bedeli karaa in la mamnuuco koofiyadaha shareerka iyo waxyaabaha lamidka ah sida ciidamada soomaaliya waxaan rabaa inaan xusuusiyo eh, labada kun iyo eh, eh, toddobadii akhirkeedii waxaa magaalada soo galay ciidamadii kuwanta etoobiyaanka soomaalida ayagoo cuqdad iyo ciil u qaba ciidamada etoobiya wadanka soo gala waxay si indhabacaana oo aan maarata laga fiirsanin u taageereen ama u garab istaageen kooxihii argixisada ahay soomaalida ee dhibaatada badan haddana ugu hayo oo maxkamadaha sheegtaan ama qolyoonkalaa sheegtaan ayay shacabka waxay u sameeyeen gabaad weyn Eh, waxayna qayb kala qayb qaateen in dagaaladii ay dowladnimada ku hayeen dadka soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan marka taasna waxay keentay marka in nidaamkii dowladnimada cabdullahi isugu socon waayo culays badan ku keen maantay oo caasimada koreyso oo amni ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan meel fiican marayso in maanta yani hay-adaha amniga eh, lagu tuhmo ama eh, lagu tilmaamay inay ka shaqeynayaan waxyaala dadka iyo dalka iska horkeenayo nidaamkan hadda meelo badanna waan ka arkayay dad badan oo ka cabanayana dabcan olmast waa meelaha qaarkiis oon ku arkay hadii arrintaas sax tahay oo jirto waa mashruuc lagu horyaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dagaalka uu kula jiro kooxdan caqabada ku ah nabadda soomaaliya waa nidaam dhiirigelinayo kooxdan caqabada ku ah nabadda soomaliya inay xoogeystaan oo mar kale dib kusoo noqdaan waa nidaam yacni shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo nidaamka dawliga ah maaragtay iska horkeenayo waana mid aakirka keeni doona inuu dadka marka dambe ay gabaad iyo difaac u noqdaan koox ay awalbay kasii cararayeen oo dhibaato badan u geysatay waxaan isleeyahay saraakiisha waxaas ka shaqaynaysa ama askarta ama dowladda ha noqoto ama nuucu raba noqdo cidda amarkaas bixisay waa in dowladdu marka eh, la xisaabtamaan xasaanadna ay ku waayaan dadka amar haddii soo baxaayo waxay ka imaanaysaa talisyada ugu sarreeya waa wax laga niqaashay laga dooda inay noqoto laakiin nin ak fadhisaban jid la fadhiya inuu gabar eh, soomaaliyeed eh, sharaf leh indhaha indhashareerka ul iyo indhashareer daro in wadaad iska maskiin imaamadii ah, laga tuuro ama koofiya laga tuuro wax sax maahan cimaamad iyo koofi iyo indhashareer amni daro yani ama dhibaato weyn ma samayn karaan qofka haddii laga shakiyo waa la istaajin karaa waana la hubin karaa lakiin waxaa nasiib daraa in maaragtay dadkii yani waxyaala ay qaarkood dhaqan u aaminsan yihin a jirto waxyaala diiniyan u aaminsan yihin a jirto waxyaala ay waxyaala badan ku kala eh, maaragtay xeeladaysaan jirto marka haddii taas la qiimeyn waayo waxay keenaya marka dadku inay si bannaan kusoo istaagaan oo nidaamka dawladnimo ay ka hor yimaadaan marka si dadka iyo dowladda eh, eh, laiskugu hayo oo maaragtay eh, dagaalada hadda amniga lagu soo celinaya soomaaliya qayb ugu noqdaan waa in dadka loo muujiyaa dareen gacmo furan in soo dhaweeyo in adeega la siiyo in socodkooda noloshooda wax walba dowladnimo ay ugu baahan yahin loo fududeeya lagana ilaaliya wax kastoo culays ku keenayo haddii taas ay dhici weyso dadka soomaaliyeed dhinac kale u jeesan doonaan amniga iyo dowladnimadana khatar ku keenin doonaan cidda marka waxaas ka shaqaynayso ama ku lugtalana waxaan isleeyahay waa dad u shaqaynayo kooxdan caqabada ku ah nabada soomaaliya oo baryahan dagaaladii lagula jira loogu sii adkaanayo marka qaybo badan oo sistamka ku dhex jirana waxay ka shaqaynayan in tilaabadii hore loo qaadaba dib loo celiyo marka waa nidaam aan isleeyahay waxaa laga soo waarida ama uu ka imaanayaa kooxdan shabaabka dowlad dagaal kula jirto marka saraakiil ama dad askari ku dhex leeyihiin dowladda ayaa laga yaabaa inay waxaas ka shaqaynayso hay-adaha marka waxa ay sheegeen waxyaabahaas ay mamnuuceen hay-adaha amnigu ee koofida camaamada iyo shareerka inay amni darada ay qeyb ka yihiin oo falal qaar dhacay ay ku qabteen dad gashan agabyadaas kala duwan ama dharkaas la xirto marka iyadoo aan cadaadis lagu saarin dadkii si aysan u dareeminna culays badan qaab kale oo loo wajihi kara ma jirtaa oo amniga loogu sugi karo shareerka amaha laga qaado oo iyagoo raalli ah ama ayaan laga qaadinba xaabsado horta sidiisa maro dembi ma samayso ee dembiga qof baa isgala oo sameeya soomaalida yaqaantaas ayaa loo baahan yahay dembi haddaa maqasho waxa sameeya waa qof caadiya oo noola marka qofkaasi dhar noocoora la bisin karaa dharkuna dembi ma galo laakiin waxaa la samayn karaa haddii iban laga shakiyo ama culeys loo arko qofkii in si dabacsan loola hadlo lianiya waxaan waa garan weynay waxaan rabnaa inaa maaragtay aan saas noo yeesho markii la hubiyo inuusan waxaan shaqo ku lahaynna markaas laga sii socdo laakiin ka waran intijid istaagtid ama dad suuq u dhex socda istaagtid ama meelaha qaarkiis istaagtid oo gabadhii socota indhaha eh, dhalinyarada waa iska taqaanaa maanta wixii loo tilmaamaa yani waa kusii talax tagayaan marka odayg waayeelo maskiin calaamad garab ku saaran in laga tuuro koofi yaroo nin maaragtay madaxa qoraxda ugu ceshanaa laga rido nin maaragtay gabar yaroo indhaha indhashareer wadatay oo maaragtay laftarkeeda boorkaas iyo waxaas ugu gambanaysa laga fiiqo qof diiniin u aaminsanaa inuu jiro laga yaabo laga celiyo waxaasoo dhan marka waxay keenayaan waa dareen shacab oo ayay abuurayaan oo nidaamka dowladnimada khatar ku ah marka hadii hay-adaha amniga wax keliya oo maaragtay hadiiba loo arko in khatar amniga jirto cid kastoo ay ka shakiyaan ile dadku wada dambiilayaal ma noqon karaan cidda hay-ado amniga ay fahmi waayaan ama ay ka shakiyaan waxay awoodi karaan inay istaajiyaan ay nashareerka ka quraan ama koofiyada wata laga qaado ama cimaamad hadduu ku gambanayo laga maaragtay wareejiyo kadibna haddii la ogaadana laska siiyo loo mahad celiyo socoliya waxaa loo baahan yahay askarta amniga gobolka ama caasimada sugayso ama askarta soomaaliyeed iyo shacabku inay si dabacsan ula dhaqmaan oo dadka dowladnimada la jeclaysiiya dadka in dowladnima lagu diro oo laga horke keeno wax weyn oo anaga khatar nagu ah waay dadka soomaalida beryihii ugu aad aaday usoo kaceen dareenkoodana waxay u jiheeyeen in dalkooda ay badbaadiyaan in ciidamada garab istaagaan inay si yani gambashale banaan ku yimaadaan maanta marka waa nasiib daro waan ku celinaha mar cidda maantay amarada noocaasa oo dareenka dadka caqabada ku ah ama dareenka dadka kicinaya ka shaqeynayo waa koox al la shaqaysato al-shabaabna u adeegayso danaha al ka shaqeynayso ama ha noqoto sargaal ama askari meel ha joogo ama nin eh, eh, xubin sare ha noqdo cidda maantay ka ka shaqaynayso in dadka soomaaliyeed ee dowladnimada jecel ee dowladnimada u heelan ee dowladnimada garab taagan in dowladda iyo dadka laska horkalan cidda ka shaqaynayso waa cid nabadgelyada iyo xasiloonida soomaaliya ah caqabad ku awan ah. maxaa shalay waxaasna socon doonin waana rajeynaya insha allah ayadana iska istaagi maxamed xadir nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayuu ahaa oon wax ka weydiinay amni darada muqdisho kusoo korortay muddooyinkii ugu dambeeyey iyo amarka alamaha ammaanka ay ku mamnuuceen xirashada shareerka cimaamadaha iyo koofiyadaha oo inta badan muqdisho maalmihii la soo dhaafay howlgallada ciidamada ay ku bartilmaameysanayeen dadka wata kana qaadayeen gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdishona o idinkaga imaanaya markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ka diyaarinay sanadka sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay waxaana barnaamijka soo diyaariyey inuuna soo jeedinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo axmed dirar nur kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad soo dhawaataan qaybtii lixaad barnaamij gaara ah waan ku egeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan waxaa si wada jir ah idinkugu soo jeedinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir nuur waxaynu ku bilownay kowdii sebteembar sanadkan sii dhammaanaya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tiradii ugu badneed oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay soo dhiibeen agaasimaha xarunta qaran ee tubsan cabdulaahi maxamed nuur ayaa xilligaasi sheegay inay kordheen xubnaha maleeshiyada al-shabaab ee ka soo baxaya islamarkaana isku soo dhiibayay ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugnaa furimaha hore dagaalka waxa uu sheegay in ka badan laba boqoloo xubnood inay soo dhiibeen kuwaas oo iska soo kala dhiibeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe labadii sebtembar madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxauu qoray in ciidamada xoogga dalka ay kasoo baxeen furimaha dagaalka kadib markii dagaal dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka coosweyne ee gobolka galgadud halkaas oo ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda al-shabaab ay ku dileen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelayay xilli habeen ah kulan ka dhacay aalada twitterka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii coosweyne dowladda uu khasaare xoog leh ka soo gaaray waxa uu hadalkiisa intaasi sii raaciyay in ciidamadu ay dhowr bilood nasan doonaan balse waxa uu sheegay in dib loogu noqon doono fariimaha dagaalka madaxweyne xasan waxa uu sheegay markastoo dagaal galo in guul ama guuldaro lala kulmayo waxa iska caadiyan ay tahay in dagaal la galay guuldaro lagala soo kulmo isla labadii sebtembar xubno ka tirsan al-shabaab ayaa lagu diray duqeymo ka dhacay gobolka mudug duqeyntaas oo iska kaashadeen diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo waxay ka fuliyeen gobolka mudug deegaana ka tirsan waxayna la beegsadeen saldhiggii ugu weynaa ee maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka mudugkaas oo lagu magacaabo deegaanka dumaaye oo hoostaga magaalo xeebeedka xardheere ee gobolkaas wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa xilligaasi sheegay in gabi ahaanba la basbeeliyey saldhiggii la weeraray ay ku sugnaayeen xubnaha maleeshiyada al-shabaab halkaasina lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada maxaas wuxuu kula kulmay saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxauu degmada maxaas sidoo kale kula kulmay guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jayte cismaan oo hadda ah ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya ciidamada macwisleyda ama ciidamada deegaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhinacyadii maxaas ku kulmay waxay ka wada hadleen sidii loo laba jibaari lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyadoo lagu wada ballamay in dagaal toos ah la qaado oo ka dhan ah kooxda al-shabaab saddexdii setembar sanadkan sii dhammaanaya waxaa soo if warar ku saabsan inqilaaf uu soo kalax galay hogaanka sare ee ciidanka xoogga dalka si gaara ah taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gaashaandhiga ee soomaaliya waxaana khilaafkaas la sheegay inuu ka dambeeyey kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka coosweyn ee gobolkaasi galgaduud halkaasu dagaal culus uu ku dhex maray ciidamadii halkaas ku sugnaa khasaare kala duwan ee dhinacyadii soo kala gaareen khilaafka ayaa la sheegay in dhinacyadu inuu cirkiis sii shareeray isla islamarkaanaha uu sababay in qaar ka mid mida ah ciidamadii dowladda ay ka soo baxaan furmaha hore dagaalka afartii sebteembar allah u naxariistay magaalada london ee caasimadda boqortooyada ingiriiska waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ah ee axmed naaji sacad axmed naaji sacad waxauu ah fanaan ka mid ah xidigihii ugu caansanaa ah kooxdii hoblada qaranka ee waabari heesihiisa ayaa isugu jiray wadani iyo heesa jacayl oo u qaaday waxa uu caan ku ahaa tumista qalabka kala duwan sida muusiga iyo sidoo kale kabanka ama cuudka axmed naaji sacad waxauu ku dhashay magaalada muqdisho wixii ka dambeeyey burburkii ama dagaaladii sokeeye waxa uu magagelye u raadsaday wadamada shisheeye isagoo sidoo kale soo saaray koox faneed kuwaas oo uu ka tababaray dhammaan qaybaha kala duwan ee fanka kuwaas oo iyaguna noqday heesa lixdii setembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya loo xiray kadib markii ay amar siiyeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa furimaha hore dagaalka kuwaas oo dib ugu soo baxay madaxweynaha oo duleedka magaalada maxaas ee gobolka hiiraan uu kula hadlayay xilligaas ciidamo ka tirsan xooga dalka ayaa sheegay in saraakiisha la xirxiray lasoo taagi doono maxkamadda ciidamada laguna xisaabtami doono dembiyadii ka galeen islamarkaana la marsiin doono waxa uu sharci qabo lixdii sebtembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka ambabaxay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada maxaas ayaa gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ujeedkiisu ahaa abaabulka mar kale rogaadhaalinta wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka dagaalka al-shabaab madaxweynaha ayaa degmada aadan yabaal waxauu kula kulmay saraakiil ka tirsan milatariga dalka ciidamada deegaanka qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo khudbada uu jeediyay dadka deegaanka iyo ciidamada milatariga sheegay in muhiim ay tahay in howlgalka la kordhiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligaas wuxuu u ololeynayay howlgalka wejigiisa labaad iyo sidii uu bilaaban lahaa isagoo dadka deegaanada gobolada dhexe degan iyo ciidamada milatarigaba la qaadanayay kulamo kala duwan kuwaas uu kula balamayay inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka nuur dugle oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe dagaalka ayaa bilowday kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen deegaankaas halkaasina ay kala kulmeen iskacaabin kaga timid ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidamada macusleyda oo deegaankaas ku sugnaa saraakiisha ciidanka dowladda ayaa xilligaas sheegay in maleeshiyadii weerarka halkaas kusoo qaaday ee jab xoogan ay gaarsiiyeen markaana ay ka saareen deegaankii weerarka ay soo qaadeen xoogan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha maamulka galmudug iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waraqad kasoo baxday xilligaas madaxweyne kuxigeenka maamulka galmudug ayaa shaqada looga joojiyey wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug kadib markii lagu eedeeyey inuu xagaldaciyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa xilligaasi buriyey islamarkaana waxba kama jiraan kasoo qaaday warqada kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo shaqada looga joojiyey wasiirkii arrimaha gudaha kadib markii warqad kasoo baxday xafiiska madaxweyne madaxweyne ku lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha shaqada laga ceeriyey khilaaf xooggan ayaa xilligaasi soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor ayaa faray xilliga allaamaha ammaanka in waajibaadkooda ay gutaan cid kasta oo wax u dhimi karta siduu hadalku u dhigay amniga iyo xasilooni darada ka jirta degmada caabudaaq ayaa lagu yiri war qoraal oo xilligaasi ka soo baxay madaxweynaha maamulka galmudug toddobadii seteembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warbixin guud ka dhigeysay taliska ciidanka xoogga dalka si loo xaqiijo qorshaha dalka looga saarayo al-shabaab hogaanada taliska ciidamada xoogga dalka ayaa la wadaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshayaal muddo kooban al-shabaab dalka looga saarayo iyagoo adkeeyay sida nafurnimada iyo geesinimada leh ay habeen iyo ugu taagan yihiin difaaca qaranka ciidamada ayaa lagu yiri war qoraal xilligaas ka soo baxay madaxtooyda filla soomaaliya sideedii sebteembar ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa u suura gashay inay la wareegaan deegaano ka tirsan maamulka galmudug ciidamada isugu jira kuwa xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal qaatay saacada kadib al-shabaab waxay ka saareen ama ay kala wareegeen deegaanka bulacli oo u dhow deegaanka ceel la helay oo isna xilligaasi al-shabaab lagala wareegay ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanku dagaal xooggan oo maalmo socday kadib deegaanadaas ayaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan ciidankaas xilligaas waxa hogaaminayay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka uu ka mid yahay jenaraal aadan laba afleh xilli uu warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in howlgalkan uu yahay mid dhammaan la doonayo in al-shabaab deegaanada ay kaga hareen galmudug looga sifeeyo waxaana uu sheegay xilligaas ama uu carabaabay deegaano dhowr ah in ay damacsan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku inay ka faramunuy joojiyaan kooxda al-shabaab tobankii sebtembar weerar ku bilowda qaraxyo ayay al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada awdhigdhe ee gobolka shabeelada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal toos a u dhexeeyey ciidamada dowladda ee saldhigaas ku sugnaa iyo maleeshiyada al-shabaab ee halkaas weerar ku qaaday saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegay in dagaalku uu socday muddo saddex saacadood ah islamarkaana al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare dhimasho dhaawac ah war ka soo baxay dowladda ayaa xilligaas lagu sheegay in ciidamada xoog dalka ay ka hortageen weerar al-shabaab ay kusoo qaadeen saldhiga islamarkaana khasaare xoogan halkaas lagu gaarsiiyey saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sidoo kale waxaa imaankaasi warbaahinta u sheegeen in dagaalka lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ayna ka cararayn meydadka in ka badan labaatan xubnood oo kooxdaas ka tirsan wanaagsan koob iyo tobankii sebtembar ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa u suro gashay inay la wareegaan gacan gacankuhaynta deegaanka eelgaras ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ayaa weerar xoogan oo ku ekeeyeen ceelgaras waxaa u suura gashay in halka ay la wareegaan iyadoo xubnihii ku sugnaa al-shabaab oo in ka badan shan iyo toban sano ka talinaya deegaankaas ay isaga baxeen maalinka isla maalinkaas waddo soo gasho deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud xilli uu socday howlgalka waxaa dhacay qarax miino oo xoogan qaraxaasi miino waxaa ku dhintay xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka galmudug iyo golaha deegaanka caasimadda dhuusamareeb qaraxa ayaana haleelay gaari ay wateen xilli ay doonayeen inay qayb ka noqdaan howlgalka iyagoo halkaasi ku dhintay saddexiyo tobankii setembar maleeshiyada al-shabaab ayaa waxa ay qarxiyeen ceelbiyoodkii ugu weynaa deegaanka ceelgaras ee gobolkaasi gargaduud waxaana halkaas ku dhaacmay qof kamid dadka deegaanka sida dowladda federaalka ee soomaaliya ay sheegtay al-shabaab ayaa la sheegay in ka hor inta aan lagala wareegin deegaanka ceelgaras ay ku xireen qaraxyo kuwaasoo ay ugu talagaleen in ciidamada dowladda soomaaliya markii halkaasi gaareen ay ka soo gaaraan sida dowladda soomaaliya ay sheegtay hase yeeshee ciidamadu ay fajeegnaa dheeri ay ka sameeyay arrinkaas markaana ay ka hortageen saddex iyo tobankii sebteembar gaari al-shabaab ay kasoo buuxiyeen walxaa qarxa ayaa lagu weeraray xero ciidamada booliis militaro ay ku leeyihiin degmada daynile ee gobolka banaadir weerarkaas ayaa ka dhacay meel u dhow degmada daynile oo laga ilaaliyo degmada dagaal saacdo qaatay ayaa halkaasi ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada milatariga ee lasoo weeraray iyo kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday waxaa halkaasi ku dhintay ciidamadii dowladda ee weerarka lagu soo qaaday iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaabkii weerarka soo qaaday al-shabaab ayaa xilligaasi sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas waxayna sheegeen in weerar qaraxyo ku bilowday ay ku ekeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda uu ku sugnaa meel u dhow degmada daynile isla saddex iyo tobankii sebtembar hay-adda nabad iyo sirdoonka qaranka soomaaliya enisa ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada toddoba xubnood oo ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay degmada awdhigli ee gobolka shabeellada hoose hay-adda nisa xubnaha maleeshiyada al-shabaab ee lagu dilay weerarkii awdhigla ka dhacay ayay magacyadu ku kor sheegtay sheekh cabdulaahi cali timijilaac bashiir dheere cabdikafaar oo loo yaqaano macalin nadaara shaaciye maxamed cali sakariye maxamed bashiir oo loo yaqaano nadaara ama sandheere axmed cali daahir shuuke oo dhammaantoodba ka mid ahaa raggii ka qaybgalay dagaalkii ka dhacay awdhigle u dhexeeyey xubnaha al-shabaabka ka tirsan iyo ciidamadii dowladda ee halkaas ku sugnaa sidee hay-adda nabadsugidda soomaaliya ee shaacisay shaniyo tobankii sebtembar kooxda al-shabaab ayaa weerar xooggan waxay ku ekeeyeen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kulaha ahaayeen deegaanka ceel la helay ee gobolka galguduud ee la helay xilligaas maalmo uun ka hor ayaa laga saaray kooxda al-shabaab kadib dagaal xoogan oo halkaasi lagula galay maalinka ah waxaa dhacay dagaal xoogan kadib markii al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dagaalkaas ayaa saacado qaatay khasaare kala duwan ayaana kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay halkaas saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in isla maalinkaas ay dhacday duqayn xoogan oo dhanka cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee caawiya dowladda soomaaliya iyadoo dowladdu maalinkaasi ay sheegtay in xubno badan oo tirsan kooxda al-shabaab eh, ay ku lahaysay eh, la helay shan iyo tobankii seteembar xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weerar qarxyo ku bilowday waxay ku qaadeen deegaanka laasgacmi ee gobolka mudug deegaanka ay al-shabaab ee weerarka qarxyada ku bilowday ku qaadeen ayaa waxaa xilligaas ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaana deegaankaas ku sugnaa xilliga weerarka qarxyada ay dhacayeen qaraxyada ayaa ahaa kuwo aadu culus islamarkaana si weyn loogu maqlay deegaanka laasgacmi oo u dhexeeya deegaanada wasil iyo bacaadooyin ee gobolka mudug waxaana lagu bartilmaameysaday goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya weeraradaasi qarxada ku bilaawday waxay sabeen khasaaro iskugu jira dhimashii dhaawac xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegay in xilligaas qarxadaas ay dhaawacya ka soo gaarin isla markaana madaxweyne qoorqoor la sheegay dhankiisa inuu ka badbaaday weerarkaasi qarxada ku bilaawday xubnaha al-shabaabka ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas siddeed iyo tobankii sebtembar dowladda ethoobiya ayaa beenisay war ka soo baxay al-shabaab kadib dagaal ciidankeeda ah iyo sidoo kale al-shabaab ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka abakool ee koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab ayaa xilligaas maalin ka hor war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dagaal ka dhacay gobolka bokool ay ku dishay boqol lixdan askari oo ethoobiyaana ah, markaana ay burburisay gaadiid milatari oo ay wateen ciidamada ethoobiya weerarkaas ayaa dhacay kadib markii al-shabaab weerar ay ku ekeeyeen kolonyo ka tirsan ciidamada ethoobiya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka yaad iyo waajid ee gobolka bokool danjira ethoobiya u fadhiya soomaaliya mukhtaar maxamed waare ayaa xilligaasi sidaatan warbaahinta u sheegay baraha bulshada oo keliya ayaan ka arkay sheegashada al-shabaab waan arkay laakiin maaha wax saxa waxay isku dayi karaan keliya weerar ay ku qaadaan ciidamada ethoobiya balse xitaa toban daqiiqo rasaas kuma ridi karaan ayuu yidhi danjiraha oo faahfaahin dheeraada ah ka bixiyey weerarka al-shabaab ay ku sheegteen in in ka badan boqol lixdan ay ka dileen askarta ciidamada ethoobiya siddeed iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xeer madaxweyne ku magacaabay sareye guud madey nuuri sheekh taliya ku-xigeenka ciidanka xooga dalka inuu noqdo isla maalinkaas madaxweynaha ayaa darajada gaashaan la sar u dalacsiiyey dayax cabdi cabdulle wuxuuna magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee xoog dalka soomaaliya saddexi labaatankii sebtembar dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgal cerka ah oo duqayn ahaa kaas oo laga fuliyey deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud oo lagu dilay xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab howlgal xilli habeenimaha ka dhacay deegaanada milqo iyo sidoo kale baalaldheer oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ayaa dowladda soomaaliya waxay ku sheegtay in ka badan soddon ka tirsan tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ay ku dishay dowladdu waxay xiligaasi hadalkeeda ay sii raacisay in dagaalamayaashaasi ay ku jireen saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab dhegeystayaal waxaa halkaas kusoo gabagabaynaynaa qaybtii lixaad barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinkai ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir ayaa idinla socodsiinayay qaybtan qaybtii dixi intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo waa hagaag saaxiibayaal waxaad dhegeysateen barnaamijkii gaarka ahaa ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya dhacay keenan ayaadna weli dhegeysanaysaan gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan qeybihii dambe barnaamijkeena xog ayaan gaarna markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi jacburgabaga qayb kama ahana waa iska xera jiire jabaankoo muslimay gaalo waa jabin lahaayeene jeebbada shabaab waa jirtaa madax ku joogta jaalaley hajaabaa shaki yaa jaalaley yaa jaalaley hajaabaa shaki yaa jaalaley aan maqli jira war cabdulla waxaa kaloo la yidhi jeenanka tii ku siin laid jeenanka midii ku siin laid hadday kulaba joogin jirku siduu ku noqon laa war waxaa kaloo la yidhi jiljilooxu waa uga daraa dumarka jaallow war waxaa kaloo la yidhi jacayl ninaan aqoon baa handada jawhar gabareed war waxaa kaloo la yidhi jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka og yahay aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi dadku jaanta iyo jiibta iyo jara ku haasawga jarribtada adduunyada haddaan jiiri sugu aalle oo kan jiifa ee jilicsan aan jeebka laga toosin ee jikaar xumaan loogu daro jeena af waxa jilib uu noo sheegto waa baha adduun joogta jinno laguma galo aakhirada jeerin baan nahay hadday kaalinkii joogto oon juuqna loo dhihinin maalintaa la kala jiiday oo joogsay ficilkii anoo jiidatada gabaygu tega dabarku soo jooja ilaahow hanoo jabin waxaan jixinjixnoo haynahay wixiyaan jab soo maray jixiyaan ka dhaadhacay ama jaha wareere warwaaqla waxaa kaloo la yidhi allahayow nin jeeb maran ka janjeerta xaajadu cawinaadda jaceela aryaadhaha kale maanay jacaylay idinkaga dhigtay maxkamadda sare ee puntland waxay war ka soo saartay go'aankii isimada s ay ku diideen doorashada puntland gudoomiyaha maxkamadda sarena wuxuu sheegay in isimadaasi go'aanno culusoon loo baahnayn qaateen wuxuuna ku baaqay in isimadaas la ganaaxo tilaaba sharciga waafaqsan laga qaado eeisisiina qasab ay tahay inay doorashada ka qayb qaataan warssi doorashada waa inay ka qayb qaadatay iga raacde ismada dhaqanka oo la sheego maamulka puntland inay saldhig u yihiin iyo maxkamadda saree puntland yaa awood badan war maxkamadu waa tii go'aan sharciga soo saari jirtaye maxay tahay baaquna warwar ma haysaane wasiirka cadaaladda puntland oo hadlay wuxuu yidhi wixii tabasho ah oo arrimaha ssc qaatumo la xiriira waxay bilaabanayaan doorashada kadib toddobiiy tobanka xildhibaan oo hadda joogtaana sii shaqaynaysa gudahiisii somalilan inay ka go'aan dhibteen ogan bay u soo mareene kago'idda buntlandna ma dhibaatay u mari doonaan warkalmaanay waxaa la yiri afar ninoo sax kici weysa haddaad aragto mid baa saynta uga taaganoo maqaarkiisa rabaa layidhi marka arinta ss iyo puntland ma madaxweyne deniya daha gadaashiisa u fadhiyo dana gaara ka leh war aragto arrin ilo meeraysan noqota madaxdii horaa ka dambaysa laakiin darbigii xirnaa marka lagu tago xaggee loo dhaqaaqi doonaa sideese loo dhaafi doonaa war sida waan naqaanaa sidana waanu garan ah hadday gacan tusaan tahay sirbay cidhib kuleedahay leedahay aryaadhaha mucaaradka buntland naftirkooru waa warrameenoo waxay soo saareen war saxaafadeed waxayna sheegeen inay ka walaacsan yihiin abniga doorashooyinka waxaanna taageersannahay ay dhaheen go'aankii isimada s c waxaana u baahannahay ay dhaheen in heshiis rasmiya laga gaaro doorashada soo socota waxayna yidhaheen ilaa maamulka iyo mucaaradku ay heshiis caadiya ka gaarayaan wax xildhibaanoo la soo xuli kara inaysan jirin aqbalina maynay dhaheen xildhibaanaan ku soo bixin si saxa oon saxiixii isimadiisa haysan war doorashadii qofii codka aheedee buntlandna la sheegi jiray intay ka baxday war waxaa kaloo la yidhi marka ay tixgelin beeshaye laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu heela taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya war gorgoro waxaa kaloo la yidhi doorashadii tabtii lagu ballamo loo tukubin waayo tuhun iyo waxaa laga dhaxlaa toos beloon harin aryadhaha hadda sida muuqata tagoogyaa qoob dambaystaafo tacadii baad anaan tuhma tagoogyaa qoob dambaystaafo tacadii baad anaan tuhma waar walla weynay aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay u taabaabulshaystee war waxaa kaloo layidhi talantaanle iyo hawl adduuntixana weeyaan tilaabada waxaa loo dhigaa goorbasayta tahay xilka ruux ku tolanoo ma jiro taagan weligii nimba maalintiisuu ka talin waana tegayaa intay tiisu socoto shakhsigu tiin baraha haysto dadka wuxuu taraa lagu tixgelin noqonna taariikh war waxaa kaloo la yidhi godob lama tacbado maalintuu talin adeerkaahe xukunta taxaddi geystaba kolkii meesha laga tuuro tallaabaduu bannaanee qurahi waa turkiga aade war tartiib socdaay meesha waa laga tegaayae war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad waxay dib toogashaha ku xukuntay kadibna lagu fuliyey askari ka tir tirsan daraawiishta koonfur galbeed oo horay u dilay wiil ardayahoo iskuul dhiganayay war adiga nafsirkaagaan warayna waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida la soo saaro shuuto la hor keenay shabakad shabaab oo isku xidhan oo gaaraya ku dhowaad toban qof oo ay ka mid tahay haweeney sida la sheegayna waxay qaabilsanaayeen weerarada qalqalgelinta iyo arbushaadda qaarkoodna waxay qaabilsanaayeena la yidhi qofka markii la dilayo in fiideo laga duubo hadda sharciga waxay ka helaanoo shuuta ku dhawaaqay leeyihiin waxaana hore yidhi eh. shuuta nimuu maxkamadaynayaa waa shigshigaya war waxaa la yidhi xukunada la sheegayo dilka iyo xaaladaha taagan eh. soo xulufadu inay suusho iyo xididasiib maahan war kalemaanay war ma haysaane eh. koonfurta miduu dagaalkay ka socday shabaabkii waxaa layidhi waa lagu durduriyoo belaa ku qaaday cirka iyo dhulkana waa laga weerarayoo waxba looma reeban haddii nimankiina ciiddaa xuntayoo waxaa la yidhi dhulka iyo geeduhuba waa la dirirayaanoo meydkoodu howdadkou daadsan yahay daawiciina waaba qaadala'yihiin iyo indhaha good ku xidhataba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay soo lama odhan ruuqna ka tagtay wax dhambaad gumaadeen ku gabood falayseen wa garsoori ilaahay waxay ka gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda haddaa gabalkoodii dhacay aryaadhaha samigay cabdulla dadka qaarkood war waxa uu yidhi ow wanaag markii la waajeehey wakhtalaafuu ku reedwaadaan wanaag markii la waajeehey wakhtalaafuu ku reedwaadaan warkalamaanay waxaa la yidhi aqoon iyo cilmi iyo alaaq iyo xushmaa aadmiga hagee adduunkana beryahan aabi iyo xadgudub adag baa socdee aan su'aal gabana idin haybiye aqligiiyo macnahay amerikaanka iyo israa'iil xilligan ku adeegayaan aragteen maxay afduubkiiyo dilkiiyo awood sheegashada ugu talax tageen aroor waa baryana odayaasha iyo dumarkiiyo ilmaha aan eedda gelin u xasuuqayaan ujeedkiiya dantay uqubooyinkaas ugu dhiiradeen ila eega oo islaam diid miya ma addoonsiba maxaan odhan karnaa war axmedow waxba haysdaaline qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinaya qaladba xaalad lagu saxayaa fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka wada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo

maantiyo sida caadi ku noolaa Thank you. intaba xumaantiyo iscaad ku noolaan mascisaba xumaantiyo iscaad ku noolaan mascisaba xumaantiyo iscaad ku noolaan